بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل المؤلف wuxuu kaga hadli doonaa arkaanta xajka ayuu markaa caddayn doonaa waxaa kale uu ku qeexi doonaa fasalkan qaabka loo guto xajka iyo cumrada kayfiyat adaa annusuk ama annusukayn xajkii cumradii sida loo gudanayay qaabkii kala duwanaa waxaa kaloo uu sheegi doonaa waxaa qofka mutamatica ah iyo qofka qaarinka ah ku waajibayo wuxuu hi mualifku raximah اllahu tacaala arkaan اlxaji xajka arkaantiisu hamsatun shan weeye alixraamu ixraamkii weeye xidhashadii walwuquufu istaagitaankii la istaagaya carafo waawaafu awaafkii weeye wasacyu sacyigii weeye walxalqu xirashadii weeye idaa jacalnaahu haddii aan ka yeelno xirashadaasi nusukan cibaado haddaan ka yeelno walaa tujbaru arkaanta lagu kabi maayo bidamin dhiig lagu kaymahayo wamaa siwa alwuquufi wuquufka wixii ka soo hadhay arkaanun arkaan weeye fi lcumrati cumradii ayadan sida kale xajku wuxuu leeyahay arkaan iyo waajibaad iyo sunan arkaanta iyo waajibaadka fii hayr اlxaj waxaan xajka ahayn waa isku oo salaadda maalan arkaanteeda iyo waajibaadkeeda laakiin fii baab alxaj markaan joogno arkaantii iyo waajibaadka waa la kala qaadaya arkaantu waa tiirarkii xajku ku dhisnaa walidaalik lagu kabi mahaya dhiig ee xajku haddii uu rukni ka ma asaxayo rukni haddii la waayo arkaantiis ka ma asaxayo baynamaa waajibaadka haddii qofku waajib waajibaad ka uu ka tago lagu kabayo dhiig waajibkii dhiig baa lagu kabayaa wuu ka fudud yahay ruknigii laakiin rukniga dhiig lagu kabi mahayo waa in lala yimaado haddii lala imaan waayena xajkii ma dhammaystirnayo mana asaxayo wuxuu ihi arkaan اlxaji amsa arkaanta xajka daba waa an kan koobaadi waxaa weeye alxraam xarmashadii wey qofkii inuu xajki xidho inama alacmaalu bالniyaat acmaashu waxay ku asaxaysaa o niyo rugni labaadi waa wuquuf bicarafa carafa qofkiinu istaago nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafatu macnaha xajku waa un carafa ayuu nabigu alayh salat slam rugniga saddexaad waxaa weeye aawaaf dawaafkii weeye horaan uga soo sheekeynay dawaafka rugniga afraad waxaa weeye asacyu sacyigii weeye bayna asafa walmarwa qofkii uu sacyinayay nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ya ayuha nnaas iscaw faina saci qad kutiba calaykum sacigi waa idinku fard yeela buu nabig alayh isalaatu wasalaam rugniga shanaadina waxa wey alxalqu xeerashadii ama aw itaqsiiru ama tintii oo la gaabiyo lakiin mualifkan wuxuu ku qeylay idaa jacalnaahu nusukan haddii aan cibaado ka dhigna maxaa yeelay muran baa ku jira madhabka hal ilxalqu nusukun am la ma cibaada mise cibaada ma aha laakiin qowlka mashhuurka ee muctamadka waxaa weeye inuu yahay nusuk si hore noo soo dhaaftay marka waxa weeye rukni arkaantii xajka ka mid ah waxaana waajiba arkaantan in la tartiibiyo ixraamka u horeeya waxa kaloo dhan ixraamka ka dambaynayaan waxaa kaloo waajib ah sacyigu inuu ka dambeeyo dawaafka dawaafka iyo sacyiga sacyigaa dambeeya dawaaf rukni hadduu yahay ama dawaaf quduun hadduu yahay wuquufku waa inuu ka horeeyaa awaafulifaadihi awaafulifaadihi waynu ka horreeyaa waaya iyo xalqigii xeerashadii waynu ka horreeyaa waxaa nabiga alayh salatu slam sidaasu kala horreysay haddaba mucdama hadi arkaan arkaanta inta badan tartiib ayaa shardi u ah wuxuu yidhi arkaantan shay ka mida dhiigga lagu kabi mahayo oo bimacnaa qofkii hadduu ka tago xajkii u asixi mahayo dhiigna ku kabi mahayo waa inuu la yimaada wuxuu leeyahay xajku waajibaad waajibaadkiisu waa an mualif halkan matniga mudu noogu sheegin laakiin markuu ka hadlayay sifadii xajka ayuu soo tilmaamay waajibaadkiisu waa an alixraamu min almiiqaat miiqaatka in laga soo xidho u fiirso aliraam iraamka laftirkiisu waa rukni laakiin kownuhu ixraamka inuu yahay min almiiqaat miiqaatka in laga soo xidho waa weyn waajib ka labaadina waa alramyu fii yowmi الnaxri waayaami الtashriiq dhagax tuurkii maalinta eh, tobnaad iyo maalmaha ka dambeeya saddexda ah ka saddexaadna waxa wey almabiitu bimusdelifa musdelifa in loo hoydo ka afraadna waxa wey almabiitu biminan minan in loo hoydo ka shanaadna waxa weeye eh, ijtinaab muxaramaat alixraam in laga fogaado waxyaabihii xaaraanta ku noqonaya ixraamka wuxuu ihi wamaa siwa alwuquufi arkaanun fi lcumrati aydan yani wixii ka soo haray wuquufkii carafo ee arkaantii xajka ka mid ahaa waxay sidoo kale arkaan u yihiin cumrada haddaba shantii rugni aan soo tilmaannay waxaad ka reebaysaa uun wuquuf bicarafa afartii kale waxay arkaan u noqonayaan cumradii haddaba waxaa leenahay cumrada arkaanteeda waa afar alixraam aldawaaf alsacyi alxalqa waltaqsiir afartaa ayaa markaa rugni u noqonaya cumradii maxaa yeel cumradu ma leh alwuquuf bicarafa iyada ma leh wuxuu ihi wayuaddaa waa la gudanayaa nusukaani labadii nusub wuxuu u jeedaa xajkii cumradii calaa awjihin qaabab ayaa loo gudanayaa ama wejiyo axaduhaa wejiyada mid ka mida ah waxaa weeye alifraadu keliyeelid bian yaxuja waaba inuu xajiyo uma dabeetana yuxrimu u xidho bilcumrati cumradii kaixraami اlmakiyi sida qofkii makiga ahaa u xidhanaya oo kale wayatiya ula yimaado bicamalihaa camalin waxaa weeye cumra cumrada camalkeedu la yimaado aani ka labaadna waxa wey alqiraanu xidhiidhin in xajkii cumradii isku xidho oo isku xidhiidhiyo bian yuxrima bihima waaba inuu xidho labadaba min almiiqaati miiqaadki inuu ka xidho weeye oo wayacmala markaa uu sameeyo camal alxaji xajka camalkiisii uu sameeyo oo keliya oo fayaxsulaani markaa labadiibay u xasilaan xajkii iyo cumradiiba walow axrama haddii uu xidho bicumratin cumra haddii uu xidho fii ashhuri اlxaji bilihii xajka uma dabeetana bixajin xaj uu xidho qabla dawaafi intaanu dawaafin ka hor kaana wuxuu ahanaya qaarinan mid xidhiidhiya xajkii iyo cumradii walaa yajuusu ma bannaano cagsuhu arrinkaa cagsigiisa ma banaano oo sidaa lidkeed ma banaano ah in cumradii uu dhex geliyo xajkii intuu marka hore xaj xidho asagoo xaj xidhan kadibna uu cumro xidho ma bannaano fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno aaliu kan saddexaad wejka saddexaadii waxa weeye ee loo xidhan karo xajkii cumradii altamatucu tamatuc weeye bian yuxrima waaba inuu xidho bilcumrati cumradii min miiqaati baladihi miiqaadkii waddankiisa inuu ka soo xidho wayafruqa minhaa kadibna uu ka faaruqo cumradii uma dabeetana yunshica uu bilaabo xajan xaj min makata maka uu ka bilaabo halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku saddex siyaabood oo loo xidhan karo xajkii iyo cumrada oo kale fadli badan siduu dib ka tilmaami doono waxaa weeye alifraad wاlqiraan wاtamatuc ifraadku waxaa weeye in uu marka koowaad uu qofkii xaj xidho waaya miiqaadkiisu ka soo xidhanaya qofkii aafaaqiga ahaa kadibna camalkii xajka ayuu gudanaya u dhammaysanaya dabeetana wuxuu xidhanayaa cumro ayuu maka ka xidhanayaa ka ixraami ilmakiyi markuu ku wuxuu ga jeedaa sida qofka makiga ee maka degan uu markaa cumrada u xidhanayo oo waxa weeye ma aadayo miiqaadkiisii hore ee wuxuu ka xidhanaya adna alxil meesha u sukaysa ee xaram ka baxsan ayuu markaa ka soo xidhanaya sida maalan masjid caaisha oo kale tanciim iyo jicraana iyo meelihaan hadda ka hor soo tilmaanay aduu meelaha adna alxil ka baxsan oon xadka xaramka ayuu tegaya halkaas ka soo xidhanaya kadibna camalkii cumrada ayuu la imaanaya haddaba u fiirso xaj buu la yimid xajka markuu dhameeyey ayuu haddana cumro la yimid cumradana wuxuu ka socda adna اlxil ka ifraad baa lidhahda markuu xidhanayo wuxuu niyeysanayaa xajki marka hore wuxuu leeyahay labayk allahuma xaja dabeetana xajkii uu dhammaysanayaa kadibna wuxuu tegaya adna اlxil kadibna wuxuu leeyahay labayk allahuma cumra cumruu soo xidhanaya kadibna cumradii ayuu dhammaysanaya qiraankana xajkii iyo cumradiina mar buu wada xidhanaya wuxuu leeyahy labayk allahuma xajan wa cumra oo miiqaadkiisuu ka soo xidhanaya qofkii afaaqiga ahaa meel ka baxsan xaramka ka imaanayay miiqaadkiisii ayuu ka soo xidhanaya mawaaqiidan soo tilmaanay hadda ka hor wuxuu leeya labayk allahuma xajan wacumra dabeetana camalka xajka buu la imaanayaa oo sidaasay xajkii iyo cumradiiba ugu xasilayaan oo umradii waay soo dhegelaysaa ajki umradii waxay soo dhexgelaysaa xajki ajirkii xajka iyo ajirkii cumradaba wuu wada helaya qofkaas waxaa la yidhaahdaa qaarin camalka uu samayn waxa la yhahda qiraan u fiirso xaj iyo cumruhu hal mar wada xidhay camalku la yimaadana waa camalkii xajka oo keli ah yani hal awaaf iyo hal saci ayuu la imaanaya isla markaa waxaa weeye cumradii waxay soo dhex gelaysaa xajkiisa labadaba wuu helaya ajirkoodii wuxuu ihi mualifka haddii cumro marka hore uu xidho bilihii xajka asagoo ku jira dabeetana asagoo cumradii aan weli bilaabin oo dawaafka aan gudagelin uu xajkii xidho wuxuu noqonaya qaari marka hore cumru xidhay dabeetana asagoo cumradii weli gudagelin oo dawaafkii bilaabin ayuu xaj xidhay wuxuu noqonayaa qofkaasi qaarin kaana qaarina sidaas caaishaa samaysay caaisha waxay soo xidhatay cumru kadibna nabig alay slam baa usoo galay iyadoo markaa xaydkii ku dhacay oo marka arrintaas ka xuno ooyeysa maxaa yeele ma dawaafi karto iyadoo mutamatacay marka hore waxay soo xidhatay cumradii dabeetna waxay doonaysa xajka inay la timaado dabeetna iyadoon cumradii dawaafin ayuu e, dhiig ku dhacay dabeetna nebigu alay slam wuxuu idhi waxaad xidhataa xaj sidii bay yeeshay xajkii bay xidhatay waxay aaday carafo iyo waxaa weeye acmaasha xajkay soo gudatay almabiit musdelifa warami kadibna markay daahir noqotay ayaa dawaafki iyo sacyi la timaada marka sidaas waxay ku noqotay qaarina nabig ala slam wuxuu ku yidhi caaisha qad xalalti min xajiki wa cumratika jamiican xajka iyo cumradaadiiba waad ka xalaalowday markii ay dhammaysay acmaashii xajka wuxuu idhi arrinka cagsigiisa ma bannaano wuxuu ga jeedaa in cumradii xajkii la dhexgeliya ma bannaano bimacnaa qofkii intuu xaj xidho inuu markaa kadib uu cumro xidho ma bannaano oo maxaataa loo diiday maxaa wax faa'iidaa male wax faa'iido qofkan uu isu kordhinayo cumradan uu soo dhexgeliya xajka ma jirto haddii uu xaj u dhexgeliyo cumro faaiida imaanaysa oo waxa wey waxaa soo kordhaya camal ziyaad ah alwuquufu bicarafa almabiitu bimina almabiitu bimusdelifa alrami acmaal baa soo kordhaysa ila xajka ka ah hawl badane ah. laakiin hadduu caj sameeyo oo cumradii uu xajka geliyo wax faa'iida ah oo soo kordhaya ma jiro maxaa yeelay cumradani waxba ma soo kordhinayso marka taasi ma bannaan waaya haddaba kaasina waa qiraankii nooca saddexaadi waxa wey atamatu tamatucaasi waxa wey qofkan wuxuu xidhanaya cumro cumradii ayuu ka soo xidhanaya miiqaadka beledkiisu ka soo xidhanaya u fiirso acmaashii cumrada ayuu dhammaynaya kadibna xaj ayuu ka xidhanayaa min maka u fiirso miiqaadkiisu ku laaban maayo makuu ka xidhanaya sida qofka makigaaba uga xidhanayo ayuu maka uga xidhanaya kaasna waxay dhahay tamatuc waxaa tamatuc loogu magacaabay maxaa yeelay qofkan wuxuu ku raaxaysanaya maxduuraadka ixraamka inta udhexaysa cumrada iyo xajka cumrada markuu dhammeeyo intuuna weli xajkii xidhanin ee inta xajkaa la gaadhi inta udhexaysa ayuu ku raaxaysanaya waxyaabihii maxduuraadka iyo ixraamka uu xalaaloobaya qofka saas darteed dharkiisi uu xidhanaya timuhu jaranaya haddii uu iska guraya waxaa weeye xaaskiisiiba xalaal noqonaysa marka mutamatic weyaan markii xajka la gaadho haddana xajkii xidhan dhoona laakiin qofkii mufridka ah ee xaj uun soo xidhay markuu dawaafkii uu sameeyo dawaafu quduumkii ilaa laga gaadho maalinta yowma tarwiya ee acmaasha xajka bilaamayso weli wuxuu qabaa dharkii ixraamka maxduuraadkii xajka oo dhan waa ka xaaraan ma fiirso marka saasay kala duwan yihiin qofkan mufridka iyo qofka mutabatica qofka qaarinkana waa lamid mufridkaas waa san la mid yahay asna waxaa weeye ilaa laga gaadhayo yowma tarwiya waxaa weeye sidaasu ku sugnaanaya markuu yom tarwiya la gaarina xajka uu bilaabaya dacmaasha xajka ilaa uu xajka dhammaanaya marka maxduuraadka xajka uu iska ilaalinaya saddexdaas siyaabood ayaa haddaba loo xidhan karaa ifraadkii iyo qiraankii iyo tamatuci wuxuu yihi mualifku wayuadda nusukaani labadii nusuqoo loogu gudanaya calaa awjin wajiyaabo axaduha midkood alifraad ifraad weeye bian yaxuja waa inuu xajiyato madabatan yuxrim uu xidho bilcumrati cumradii ka ixraami lmakiyi qofkii makiga ah si uu xidhanaya oo kale oo wayaati uu la yimaado bicamaliha camal ilcumrati cumrada camalkeedu la yimaado aani ka labaadi waxa wey alqiraan wey bian yuxrima waaba inuu xidho bihimaa xajkii iyo cumradii labadaba u xidho min almiiqaati miiqaatka inuu ka soo xidho oo wayacmala uu sameeyo camal alxaji camalkii xajka uu sameeyo la yimaado oo fa yaxsulani markaa labadiiba ay xasilaan manaa xajkii iyo cumradii labadiiba u xasilayaan oo ajirkoodii uu helayaan walow axrama haddii uu xidho bicumratin cumro hadduu xidho fii ashhuri alxaji bilihii xajka uma dabeetana bixajin xaj uu xidho qabla awaafi intuu la dawaafin ka hor kaana wuxuu ahaanayaa qaarinan mid qiraankii la yimid walaa yajuusu ma bannaan cagsigu taa cagsigeed ma bannaano oo intuu marka hore xaj xidho inuu kadibna cumradii xajkii soo dhexgeliyo cumro uu niyeysto ma bannaano filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno nabi calayh slat slam hadda sida wuu sameeyey ogow oo marka hore nabig alay slat slam wuxuu xidhay xaj dabeetana cumradii buu soo dhexgeliyey nabig alay slat slam marka culamada shaaficiyadu waxay dhaheen taas waxay ka mid ahayd min khasaa'is الnabiyi sala اllah alay slam waxyaala nabiga khaas ku ahaa ayay ka mid ahayd marka ma bannaano laakiin dadka kale in ay sidaa yeelaan aلثaaliثu ka saddexaadi waxa weeye atamatucu tamatuci weeyo bian yuxrima waaba inuu xidho bilcumrati cumradii min miiqaati baladihi miiqaadka waddankiisa inuu ka soo xidho wayafruqa minha uu ka faaruqo oo macnaha uu dhammeeyo cumradii uma dabeetana yunshi'a uu markaa bilaabo xajan xaj uu ka bilaabo min makata maka uu ka bilaabo macnaha xajkii uu maka ka xidho markii cumradii uu dhammeeyo kadib waafdaluhaa waxaa ugu fadli badan alifraadu ifraadkiibaa ugu fadli badan wa bacdahu waxaa soo raaca atamatucu tamatuciibaa kusoo xigo xagga fadliga soo raaca wa bacda tamatuci tamatuca kadibna alqiraanu qiraankiibaa markaa kusoo xiga wafii qowlin qowlba wuxuu leeyahay atamatucu tamatuci ayaa afdalu ka fadli badan min alifraadi ifraadka markuu mualifka noo soo tilmaamay siyaabihii loo xidhanayey xajka iyo cumrada iyo halku ku tilmaamay say u kale fadli badan yihiin wuxuu hi waxaa ugu fadli badan ifraadka ayaa ugu fadli badan waa haddiise isla sanadka uu xajiyey cumradii u raacay markiu xajku dhammeeyo ayuu markaa wuxuu raacinayaa cumradii markaasu ifraadku u fadli damaanaya laakiin haddii uusan cumradii uusan raacinin oo cumradii uu sanadka dambe u dibdhigo waa laga fadli badanaya marka maxaa yeele in cumradii laga dambeysiiyo sanadka waa makruuh haddaba ifraadka ugu fadli badan maxaa yeele nabiga alayh sala slaam markii hore wuxuu xidhay ifraadkaas midda kale midda kale waxaa ku jira ixraam min almiiqaat baa ku jira xajkii waxa laga socday miiqaadka midda kale wax dhiiga asaga lagu kari mahayo kuwan kale laakiin tamatuca iyo qaraanka labadaba dhig baa lagu kabi doonaa saan tilmaami doono marka waxay tusinaysaa inay nuqsaani ku jirto oo la kabayo laakiin asaga waa taam ooma baahna in dhig lagu kabo saasaa tusinaysa inuu ka fadli badan yahay waxaa soo raaca tamatucii maxaa yeele tamatucu ka camal badan yahay waxa weeye qaraankii laba camal oo kaamil ayaa lala imaanaya cumro kaamil ah iyo xaj kaamil ah laakiin qiraanka isagu camalkii xajka maa lala imaanaya ajirkii xajkii cumradan waa loo qoraya qofki waaya kadibna waxaa soo raaca markaa qiraankii ayaa soo raaca maxaa yaele hal camal ayuu isaga la imaanaya oo hal miiqaad uu ka soo xidhay qowlba wuxuu leeyahay tamatuc ayaa ka fadli badan ifraadka marka qowlkan iyo qowlkaa hore muctamadka waxay isku haystaa nabiga alayh sala slam muxuu xidhay ma mutamatic buu ahaa mise mufrid buu ahaa riwaayaadka nabig alay slam ka so aroray way kala duwan yihiin qaar tilmaamaya inuu nabig alay slam mufrid ahaa qaar tilmaamaya inuu qaarin ahaa qaar tilmaamaya inuu mutamatic ahaa laakiin sida muctamadka nabiga alayh slam muxuu ahaa qaarin marka hore xaj buu xidhay kadibna cumradii ayuu soo geliyey calayhi salaatu wasalaam waaya wuxuu idhi wacala lmutamatici qofkii mutamatica ahaa waxaa ku waajibaya damun dhiig bishardi anlaa yakuuna inuusan ahaanin shardigeeda min xaadiri اlmasjid اlxaraam dadka degan ama ka agdhow masjid اlxaraam masjidkii xaraamka ahaa dadka deegaanka ku ah macnaha xaramka dadka degan inuusan ahayn shardigeeda waxaadiruuhu dadka degan masjid اlxaraam ama ka agdhow man qof weeye dad weeye duuna marxalatayni laba maalin socod ka sokeeya min makkata markii maka laga xisaabiyo qultu waxaan idhi alasaxu waxa weeye wejka asaxa ah min alxarami man duuna marxalatayni min alxaram dadka ka sokeeya laba maalin socod oo min alxarami xaramka laga xisaabinaya wallahu aclam wa an taqaca inay dhacdo ayaa markaa shardi ah cumratuhu cumratu lmutamatici qofkii mutamatica cumradiisii fii ashhuri اlxaji bilihii xajka min sanatihi isla sanadkiisa uu xajiyey min sanati ay min sanati اlxaji sanadkii xajka markaa uu cumraysto anlaa yacuud inuusan u noqonin baa shardi ah suu dhiigga ugu waajibo qofkii mutamatica liixraami اlxaji xajka xidhashadiisa ila lmiiqaati miiqaadki inuusan ugu noqonin mutamatica waxaa ku waajibaya dhiig ilahay baa qur-aanka nagu sheegay faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji faman staysara min alhadi qofkii ku tamatucaa buu ilahay cumrada ila alxaj faman staysara min alhadi yani qofkii mutamataca waxaa ku waajibaya wixii u fudaada ee hadi ah neef inuu gowraco waa neef ari ah waaya macnaha ku jira ama xikmada ku jirta in dhiiggaa lagu waajibayn waxay dhaheen culimmadu qofkani miiqaad ayaa laga riday oo miiqaad intuu u socon lahaa ayaa markaa masaafadaas laga ridayoo miiqaadkiisii muuna ka xidhanin xajka waxay ahayd cumrada maadaamu miiqaadkiisa soo xidhay xajkiina inuu hee miiqaadka u baxo marka ilahay baa u takhfiifiyo waxaa la yidhi maka ka xidho sida qofka makiga ah maka uga xidhanaya maka uga ka xidho xajka marka sidaa ogeed baa waxaa ku waajibaya dhiiggaas laakiin dhiigga wujuubkiisa dhowr shardi ayuu leeyahay shardiga koowaad waxaa weeye inuu qofkani uusan ahayn min xaadiri اlmasjid اlxaraam dadka ka agdhow xaramka dadka xaramka ka agdhow maxaa yeel ilahay baa shardigaas qur-aan ku sheegay wuxuu yihi markuu dhiiggaa sheegay kadib dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri اlmasjid اlxaraam yacni wujuubkaasi wixii la soo sheegay oo hadyi iyo soom ah markii la waayo waxaa weeye hadyigii liman lam yakun ahlu xaadar masjid waxaa yani lagu leeyahay qofkii ehelkiisu aysan xaramka dekanayn haddaba xaadiru almasjid alxaraamkaas maxaa looga jeedaa waa dadka degan buu duuna marxalatayni min maka in ka yar laba maalin socod mako bimacnaa ama makay degan yihiin ama in ka yar laba maalin socod bay u jiraan maalin socodkii waxa wey afartan kilomitr yani masaafaة اqasr wax ka yar qiima ka u jiraan yani toban kilomitr labaatan soddon afartan konton lixdan dadkaasaa xaadir masjid xaraam markaa soo gelaya waaya nawowi ka daba tego wuxuu yihi alaصaxu min اlxaram raafici hadalkii u yihi min maku ku haysta oo maka lagama xisaabinaya labada maalin socode waxaa laga xisaabinaya buui min alxaram yani laba maalin socod wax ka yar ayuu xaramka u jiraa oo muxuu nabigu saa xaramka iyo maka xaramkaa ka ballaaran marka qofka xaramka u jira xadkiisa u dambeeya ilaa meeshuu degan yahay laba maalin socdo wax ka yar min xaadir ilmasjid xaraam uu ka mid yaho marka asaga dhiiggii mutamatica ku waajibayey isaga laguma leh binasi ilaaya laakiin haddii inta uu ka sokeeyo waa lagu yeelanayaa qowlka horena mid ma kuliyaha laga xisaabiya masaafada duuna marxalatayn qowlkan dambena wuxuu leeyahy min alxaram ha laga xisaabiyo haddaba qowlkan dambea ka ballaaran sababtoo ah xaramku uu ka waasacsan yahay maka kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad waxaa weeye cumrada qofkaa mutamatic ah inay dhacdo fii ashhur alxaj bilihi xajka isla sanadkii uu xajiyey dhexdiisa haddii haddaba ay ka horayso bilihii xajka kadibna uu xajiyo marka dhiiggii mutamati lagu yeelanayo mutamati ma baahaba qofkaas maala ramadaan buu cumraystay kadibna markii la gaadhay xajkii wakhtigiisii ayuu xajkii isla sanadka dhexdiisii ayuu markaa xajiyey cumradan haddaba waxay dhacday fii hayri ashhur اlxaj ramadaan ashhur xaj ka mid ma aha markaa dhiiggii lagu yeelan maayo waayahay isla sanadkiina waa ina dhacdaa oo haddii sanadkii uusan cumraysanin sanadkii dambe uu cumraysto sanadka hor cumraysa maalan kadibna sanadkii ku xigayna uu xajiyey taana waa oon waxa wey tii hore la mid oo lagu yeelan mahayo dhiig waxaa kaloo shardi ah in qofkan mutamataca markii xajka uu xidhanayo inuusan miiqaad ku noqonin oo ka xidho maka haddii miiqaadkii u laabto dhiiggii ka dhacaya hadduu miiqaadka u laabto dhiiggii ka dhacaya waaya ila dhiigga cillada u waajibaya taas ahayd miiqaadkii uusan u noqonin ayaa ahayd oo uu ka khafiifiy ka riday mar hadduu miiqaadka u laabtay oo ka soo xidhay xajkiisii markii xilligii xajka la gaaray markaasi dhiig ku waajibimahayo haddaba saddexa shardi baa loo shardinaya wujuubka dhiigu ku waajibaya qofkii mutamaticu wuxuu yihi cala lmutamatici qofkii mutamatica waxaa ku waajibaya damun dhiig bishardi an laa yakuuna inuusan ahaanin shardigeeda min xaadiri اlmasjid اlxaraam masjid alxaraamkii dadka dadkii deganaa ama deegaanka u ahaa wa xaadiruhu dadka deegaanka u ahaa masjid alxaraamka man duuna marxalatayn man dad weeye duuna marxalatayni laba maalin socod ka sokeeya min makata maka yacni maka waxay u jiraan wax ka yar laba maalin socod macnaha siddeean kilomitr wax ka yar qoltu waxaan idhi alasaxu waxaa weeye min alxarami ay man duuna marxalatayni min alxaram dad u jira xaramka laba marxalo wax ka yar laba maalin socod wax ka yar wallahu aclam waan taqaca inay dhacdo cumratu cumradiisu fii ashhur xaji bilii xajka min sanati isla sanadkii xajka waan laa yacuuda inuusan u noqonin lixraami اlxaji xajka xidhashadiisa ila miiqaati miiqaatka inuusan ugu noqonin oo waqti wujuubi dami dhiigga waqtigu waajibaya waxaa weeye ixraamuhu biاlxaji marka uu xajka xidhanayo waayahay wاlafضalu waxaa fadli badan dabxuhu neefkii inuu gowraco yowma naxri maalintii dhowdhowga ama maalintii gowraca waa yom waxaa weeye caashir maalin tobnaad wey fain cajaz canhu hadduu awoodi kari waayo neefkii macnaa neefkuusan haysaninba fii mawdicii halkaa uu joogo hadduusan ku awoodi karin ee xaramka ah saama wuxuu soomayaa caشharaa ayaami toban maalmood alaaatan saddex wuu ku soomayaa fi lxaji xajka dhexdiisa tustaxab waxaa la sunneeyaa waxa weeye saddexdaasi qabla yowmi carafa maalinta carafo maalmaha ka horeeya inuu soomo wa sabcatan toddoban wuxuu soomayaa idaa rajaca haddii uu laabto ilaa ahli reerkiisa hadduu u noqdo i adhari qowlka adharka haddaan qabanno wayundab waxaa la sunneeya tataabucu alaai saddexdii inay xidhiidho wakada sabca toddobadii inay xidhiidhona waa sunno walow faatathu haddii ay ka tagto aalaau saddexdii fi lxaji xajka dhexdiisa hadday kaga tagto faladharu qowlka adharka muctamadka waxaa weeye annahu qofkii yalzamuhu inuu ku waajibayo an yufariqa inuu kala geeyo fii qadaa'ihaa qallaheeda baynahaa saddexdii iyo wa bayna sabcati toddobadii wuxuu idhi wakhtiga dhiiggaa ku waajibayay qofka mutamataca uu waajibayay waxaa weeye xilliga uu xidhanayo xajka markuu xajka uu xidhanayo markaas ayuu dhiiggii ku waajibaya qofkan mutamaticuu ah cumruu soo xidhay cumradii wuu dhammaystay kadibna uu xalaaloobay goormuu dhiig ku waajibayaa dhiig wuxuu ku waajibayaa mar alla markii uu xajka xidho maxaa markaasuu mutamatic noqonayaa markaasuu mutamatic bilcumrati ila alxaji noqonayaa waayahay laakiin wuu gowrici karaa neefkii markii cumradu dhammeeyo wakti wujuubka laga hadlayo wakti jawaaska lagama hadlayo neefkii wuu gowrici karaa inta uusan hee inta uusan xajka xidhan ka hor laakiin waxaa fadli badan neefka inuu gowraco yowma naxr maalinta tobnaad saasaa fadli badan maxaa yeele nabig alay slam ba arrinkaa lagaga dayanayaa aimada saddexdaana khilaafkooda lagaga baxaya maxaa y waay leeyihiin ma banaano maalin aan maalinta tobnaad ahayn in neefkii la gowraco haddaba haddii uu awoodi waayo qofkani uu kari kari waayo neefkii maba haysto lacag uu neef kusoo iibsado ama neefkii uu waayaba fii mawduuci markuu le wuxuu ujeedaa xaramka xataa haddii waddankiisa matala lacag u taalo oo lacagtaa uusan heli karin xaramka uusan ku haysanin oo lacagta uuna gaari karin waxaa weeye meesha uu jooga haddii uu ku awoodi kari waayo waxa weeye wuxuu soomayaa toban maalmood ayuu soomayaa saddex wuxuu ku soomayaa xajka toddobada kalena markii uu reerkiisa usoo noqdo waayahay ilahay baa qur'anka inoogu sheegay faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثata ayaami fi اlxaji wasabcatin ida rajactum ilayh tilka casharatun kaamila waaya haddaba saddexdaa xajka dhexdiisa la soomayo waxa weeye markii uu xajka xidho kadib buu sameeya ufiirso markuu xajka xidho kadib ayuunbuu eh, soomayaa bacd alixraam bilxaj haddaba kama hormarin karo ixraamkii oo intuusan xajka xidhanin ma soomin karo maxaa ilahi wuxuu yihi fa siyaamu alaaaa ayaamin fi lxaji xajkii markii uu xidho dhexdiisa isagoo xajka xidhan eh, saas ayay culimmadeennu ku fasireen waxaa fadli badan buu in uu ka horraysiyo maalinta carafo saasaa fadli badan maxaa yeel maalinta carafo ayadaa soonkeedu waa makruuh qofkii xaajiga inuu soomo haddaba wuxuu soomaya maalinta lixaad toddobaad iyo siddeedaad saddexda cashuu soomaya koyo tobnaad labiyo tobnaad iyo saddex tobnaad ayaaba tashriiq ma soomi karaa khilaafba madhab ku jira qowlka jadiidka wuxuu leeyahay ma soomi karo qowlka qadiimkan wuxuu leeyahay waa la soomi karaa masalada waxay nagu soo dhaaftay soonkii waayahay toddobada kalena waxaan idhi markii qofku reerkiisa usoo laabto ayuu markaa soomayaa wasabcatin idaa rajactu bilayl haddaba jidka kuma soo soomi karo waa markii waddankiisa usoo laabto ama ehelkiisa usoo laabto saddexdaa maalmood iyo toddobadaa maalmoodba inuu midba goonideed u xidhiidhiyo waa sunno macnaha saddexda maalmoodna inuu xidhiidhiyo markuu maka joogo waa sunno toddobada cisho markii uu soo laabto inuu soonkeeda xiiiriyana waa sunno waajib ma ah waaya haddii haddaba saddexdii maalmood xajka ay kaga tagto saddexdii maalmood xajka lagu soomeeyey haddii ay ka tagto marka uu soo qallaynayo waxaa waajib ah saddexdii maalmood iyo toddobadii maalmood inuu kala geeyo bimacnaa toban maalmood xihiidha ma soomi karo waa inuu saddex maalmood uu soomaa kadibna uu afuraa kadibna toddobadii kale uu soomaa yani uma bannaano toba maalmoodoo xidhiira inuu soomo maxaa yeelay waxaa la dhahaa alqadaa yaxki اlada qaduhu had iyo jeer wuxuu shabahaa adihi marka maadaama ilaahay uu kala geeyey tobankii maalmood oo saddexnayda xajkaa lagu soomo toddobana markii aad reerkiina usoo noqotaan qallihiina saasoo kale u yeeli oo haddii ay ka tagaan saddexdaasi waxa weeyaan wuu kala geenayaa saddexdii iyo toddobadii alqadaa yaxki اlada waayahay wuxuu idhi wa cala alqaarini qofkii qaarinka ahaa waxaa ku waajibaya damun dhiig baa ku waajibaya dhiiggaasoo ka dami tamatuci dhiiggii qofkii mutamatica ah ku waajibaya oo kale ah. ama dhiiggii tamatuc oo kale ah qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay bishardi an laa yakuuna inuusan ahaanin qofkii ahaa shardigeeda min xaadiri اlmasjid اlxaraam masjid xaraamkii dadkii deegaanku ahaa inuusan ka mid ahayn ayaa markaa shardi ah suu dhiiga ugu waajiba wallahu aclam qaarinka asna dhiig ku waajibaya dhiiggiisu wuxuu mid yahay xagga axkaamta dhiiggii ku waajibayay qofkii mutamatica ahaa tafsiilkii soo maray ayaa markaa ku imaanaya halka iyo haddii uu neefkii awoodi kari waayo waxaa laga raba oo soomkii ahaa tobankii maalmood uu soomaya nafsa tafsiil ayaa halkan imaanaya waaya qiyaasna waa loo soo deliishaday oo waxaa la yidhi waxaa loo qiyaas qaadanaya qofkii mutamatica ahaa maadaama qofkii mutamaticaaba dhiig ku waajibay asagoo ka camal badan kan oo ka camal yar camalkiisu kii kooban yahay min baabi awla inu dhiig ku waajibayo midda kale waxaa la wariyay caaisha radi allahu tacaala canha in eh, welisay nabig alayh sla salaam inuu ka gowracay dumarkiisii lo maalintii yowm الnaxr waxayna zawjaadkiisu ahaayeen qaarinaat kuna qaarinaat macnaha qiraan baa u xidhnaa haddaba waxaa loo shardinayaa dhiiggaas wixii loo shardiyay dami tamatuci oo ah inuusan ahayn qofka qaarinka ah min xaadir اlmasjid الxaraam iyo inuusan u noqonin lilixraam min almiiqaat miiqaatka inuu ka soo xaro inuusan u noqonin wuxuu ihi baabu muxaramaat اlixraam waxyaabihii ixraamka ku xaaraanta ahaa baabkiisii weeye baabkan mualif wuxuu ku tilmaami doonaa maxduuraat alixraam waxyaabaha xajka xaaraanta ku ah waxaa kaloo ku tilmaami doonaa addimaa alwaajibatu fi lxaj dhiigaga ku waajibaya xajka waxaa kaloo ku tilmaami doonaa afdalu buqcatin lidabxi lmuctamiri waalxaaji meesha u fiican ee qofka muctamirka ah oo neefka gowracaya iyo qofka xaajiga ah meesha ay neefka gowracayaan meesha u fadli badan wuxuu idhi baabu muxaramaati alixraam yani muxaramaadkan yani xajka xaaraanta ku ah culammada qaar baa gaadhsiiya labaatan mualifkuna wuxuu ka dhigay toddobo toddobuu ka dhigay marka toddobadaas kusoo ururiyey oo toddobadaas ayaa wixii culamada kale ay faahfaahiyeen ayuu halkaa kusoo ururiyey wuxuu idhi axaduhaa muxaramaadkaas mid ka mida ah satru bacdi ra'si الrajuli ninka madaxiisa barhkii inuu asturo weeye uu ku qariyo bima yucaddu waxa lagu tirinaya saatiran mid qarinaya madaxii ilaa lixaajatin baahi inay jirto mooyaane oo dani ay keento madaxii in asturo mooyaane kan koobaad wuxuu idhi inuu qofkii ninka ahaa madaxiisii barh ka mid ah uu qariyo waaya oo uu ku qariyo markaa waxa lagu tirinaya saatir wax wax asturaya wuxuu doonaba haada waxaas sida cumaamadii iyo koofiyadii iyo mare inuu madaxa saaro ama go uu saaro xataa hadduu dhoobo madaxa saarto waxaasoo dhan waxa weeyaan waa muxaram maxaa nabiga alayh ala salaam ninkii muxrimkaha ah ee hashiisii ka dhacay kadibna dhintay nabig wuxuu hi alayh ala slam laa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha qarinana waayo fainahu yubcatu yowma alqiyaamati mulabiyan maxaa yeele maalinta qiyaamo waxaa la soo saari doonaa isagoo talbiyadii qaadaya muttafaqun calayh haddaba haddii qofkii meydkahaaba isagoo muxrim ahaa dhintay loo diiday waxaa laga fahmaya halkaas inuu waxani markii uu noolaa xaaraanka ahaa inuu madaxiisa asturo haddii la yidhi madax ayaan loo qarinin qofkan la kafnayo kafankiisa inta kaun ha laga kafnay madaxa loo daayo isagoo bannaan waayahay ilan qofka marka la kafnayo waxaa waajiba madaxa in loo qariyo laakiin qofkan maadaamuu xaaji yahay madaxiisa hala dagaalid oo madaxa yaan laga asturin waaga bima yucaddu saatiran markuu mualifku leeyahayna waxaa kaa baxay waxaan saatir lagu tirinaynin sida maalan haddii uu dallad uu qaato ama uu qaato maalan wuxuu madaxa ku xambaaro maalan dembiil oo kale ama kartoon oo kale madaxu ku xambaaro kaas saatir lagu tirin mahayo de ama gacanta uu madaxa saaro ilaa lxaajatin markuu kuleeyahayna haddii uu kulayl jiro ama qabow daran uu jiro eh, ama madaxiisu xanuunsan yahay eh, maalan qofkii madaxa laga dakray oo kale marka inuu cisaabo madaxa ku maro ayaa markaa u baahday markaas waa u bannaanta maa jacala calaykum min xaraj laakiin waxaa laga rabaa fidyo fidyo ayaa ku waajibaysa wuxuu uhi walubsu lmakhiiti wixii la tolay xidhashadiisii awilmansuuji ama la sameeyey awilmacquudi ama la guntay fii saa'iri badani jidhkiisao dhan uu isticmaalo ilaa idaa lam yajid hayrahu hayrkii inuusan helin mooyaane wuxuu ku idhi waxyaabaha maxduuraadka waxaa ka mid ah in uu qofkii xidho makhiid yani maro la tolay culamada qaar baa ka cabira muxiid maro guda leh oo jirhkii koobaysa muxiid jirhka koobaysa waaya sida maalan shaarkii iyo cawistii sarwaalkii iyo waxyaabihii la midka ah garankii iyo funaanadii iyo waxyaabahaasoo dhan khamiiskii iyo waxaasoo dhan waxa weeye waa ka xaaraan ninkii inuu xidho waxyaabaha makhiidka ah waayahay ama mansuujka ah wixii la sameeyey yani labada tolinba waa lasku laakiin duntiisa a laiskeliyey oo nasji baa lagu sameeyey kaasna waa ka xaaraan sida maalan oo kale funaanadaha qaar nasji baa lagu sameeyaa koofiyadaha qaar nasji baa lagu sameeya labadoo toloba marka wixii nasji laiskugu sameeyey yani laisgeliyeyna waa un la mid wixii la guntayna waa la mid waxaa wey la guntay asna waa xaaraan inuu markaa xidho waaya jirkiis o dhan inu isticmaalo waa ka xaaraan maxaa nabig alayh salatu slam markii la weydiiyey wuxuu xidhanaya qofka muxrimka ah nabi wuxuu u tilmaamay waxyaabaha ka xaaraanta ah muusan dhihin waxaasu xidho waxaasu xidho maxay lama koobi karo waxa uu xidhan karo qofka muxrimka ah in waxyaabuhunan waxyaabahan u bannaan inuu xidho ayaa markaa kooban tii buu nabig alay slam ugu jawaabay marka wuxuu uhi laa yalbasu alqamiis qamiiskii ma xidhanayo wala alcamaa'im cimaamadihi ma xidhanayo wala saraawilaad saraawiisha ma xidhanayo wala albaraanis khamiiskii koofiyadda lahaa ma xidhanayo wala alkhifaaf kabihii waxa weye qur-aanta qarinayay ma xidhanayo qofka ahaa ilaa axada laa yajiduna calayn qof aan laba kabad helayn mooyaane falyalbis اkhufayn labadii qof ha xidho walyaqtacu ma asfala min alkacbayn marka ha ka gooyo labadii qof labada kuraamood agga ka hooseysa waayahay haddaba xadiidkaas ayaa noo tilmaamay inay waxyaabahani xaaraan ka yihiin qofkii muxrimka ahaa ama xaj ha xidhnaado ama cumro ha xidhnaado waa ninkii waayahay ilaa idaa lam yajid hayrahu markuu leeyay wuxuu uga jeedaa haddii qofkan uusan helinba yani dhar aan ahayn dhar makhiita ah. yani laba go'muuna helin wuxuu helay un maalan shaar iyo sarwaal ama khamiis buu helay de markaasi waa macduur marka waa lagu cudurdaaraya sarwaalku iska xidhan karaa ama khamiiskuu xidhan karaa ama qofkani baahibaa u geysay inuu dharkii xidho maalan qofkan waa qof xanuunsan oo maalan ma xidhan karo labadii go' marka waa lagu cudurdaaraya wuxuu yihi axaduhaa haddaba maxduuraadka midkood satru bacdi ra'si rajuli ninka madaxiisa barkii inuu asturo weeye uu ku qarya bimaa yucaddu waxa lagu tirinaya saatiran wax asturaya ilaa lixaajatin baahi inay jirta mooyaane walubsu lmakhiidi maradii la tolay xidhashadeedii ayaa xaaraan ah aw ilmasuudi tii laisku nastiyey laisku sameeyey aw ilmacquudi tii laisku guntay fii saa'iri badanihi jidhkiisaoo idil ilaa idaa lam yajid hayrahu hayrkii inuusan helin mooyaane maradaas maraan ahayn inuu helin mooyaane oo markaa way bannaantay wejhulmar'ati haweeneyda wejigeedu ka ra'sii ninka madaxiisii unbay la mid tahayoo waa xaaraan wejigeedii inay ku qariso markaa mare inay ku asurto walahaa gabadhii waxaa u bannaan lubsulmakhiidi maradii la tolay xidhashadeeda ilalqufaaza markii laga reebo huf gacmeedkii waa golofskii fi adhari qowlka adharka haddaan qabano wuxuu yidhi gabadha muxrimadda ah xaj xidhan ama cumro xidhan wejigeedu wuxuu la mid yahay sida ninkii muxrimka ah madaxiisii oo kale waxaan horey usoo tilmaannay ninka muxrimka madaxiisa inuu xaaraan ay ka tahay inuu qariyo gabadhiina waxa haddaba xaaraan ka noqonaya wejigeedina hee qariso wejigeeda niqaab ay ku dada maalan maxaa yeele nabig alayhi sala slam wuxuu uhi walaa tantaqibu almuxrimatu walaa talbisu alqufaasayn gabadhii muxrimadda ahayd niqaab ma xidhanayso galofisna ama qof gacmeedkii ma xidhanayso waaya haddaba gabadhaasi wejigeeda inay mara qariso waa xaaraan ama niqaab ha ama maro kale ha ahaato haddii u baahato wejigeeda inay ragga ka qariso waxay isticmaalaysaa maalan koofiyada oo kale dabeetana koofiyadda madax markay geliso ayay marasa ugu soo daynaysaa xagga dambe dabeetana maradaasi wejigeeda mutajaafia ka ahanaysa wejigeeda ka durugsanaanaysaa wejigeeda kuma dheganaanayso gabadha ayada la mid ma aha ninkoo ayada waxa u bannaan dharkii makhiidka ahaa inay xidhato oo dharka iyada xaaraanka ma aha makhiidka ah marka laga reebo qunfaaska waa glofskii glofiska gacmaha la gashanayo iyada waa ka xaaraan sidoo xadiidkii hadda aan soo tilmaamayna uu sheegay walaa talbisu lqufaasayn waaya haddaba gabadha labada ma xaaraanka ah xagga dharka wejka wejiga inay niqaab ay ku dado ama mare ay ku qariso iyo inay glofis xidhato labadaa ma xaaraanka ah waani ka labaadi oo muxaramaadka ka mida isticmaalu iibi cadarkii ama odaygii isticmaalkiisii wey fii tawbi maradiisa u adeegsada u badani ama jirhkiisa wadahnu shacri ra'si madaxa tintiisa oo uu subka weeye aw lixyati aw shacri lixyati ama garhkii tintiisa oo subag mariyo walaa yukrahu lama ka habo gaslu badanihi jidhkiisa inuu maydho wa ra'sihi madaxiisa bikhatmiyin geedka khatmi la yidhaahdo inuu ku maydho maxduurka labaad waxa weeyaan inuu qofkii muxrimkaa isticmaalo dhiig waa ka xaaraam udeyg noocu doonaba ha ahaaba waayahay ama miski ha ahaado ama cadar ha ahaado ama barafumadan kala duwan ha ahaado ama saabuunahan udgoon xataa cadarka ula socdo ama shaabooyinkan udgoon ama kareemadan udgoon ee cadarka leh inuu isticmaalo waa ka xaaraan waaya maradiisa inuu isticmaalo diibkaasi waa xaaraan jirhkiisana waa ka xaaraan inuu isticmaalo marada iyada nas ku soo arooray oo nabigu wuxu uhi alay sl yalbasu min athiyaabi maa masahu warsun aw zacfaraan muttafaqun calayh yacni yuusan xidhanayn maryaha wax uu taabtay geedka loo yaqaano wars ama zacfaraan labadaba waa laba diib warsigu waa diib nooc diib ka mid ah waa cadab ka mid ah zacfaraankunaasna waa diib udgoon buu leeyahay zacfaraan xataa inuu cuno ma bannaano cunto ahaan u isticmaala zacfaraankii ama cuntada ku darsado maadaama udgoon yahay jidhkiisa inuu isticmaalana waa xaaraan oo qiyaasan waxaa looga qiyaas qaatay maradii ayaa looga qiyaas qaatay waaya waxaa kale oo muxrimkii xaaraanka ah dahnu shacri ra'si aw اlixyati inuu timihii madaxa ama timihii garhka inuu subko oo dufan uu mariyo u dhaashado waa ka xaaraan waayahay markii lu yihi timaha madaxa iyo timaha garhka waxaa kaa baxay jirka intiisa kale jirka intiisa kale uu dhaashan karaa dufan uu marsan karaa lakin dufan aan cadar udgoon lahayn uu marsan karaa haddii laakiin dufankii ama saliiddii wuxuu marsanayay udeygu leeyahay jirka inuu mariya xataa waa xaaraan maxaa loo yidhi qofkan muxrimka ah ha iska ilaaliyo dufankii maxaa yeelay nabig calayh salaam wuxuu ku tilmaamay qofka muxrimka inuu yahay ashcaf aqbar qof basaasan oo borla marka had iyo jeer qofka muxrimka ah wuxuu ka fogaanayaa waxyaalihii uu ku raaxaysanaya yacni tarafuhii buu ka fogaanaya dharkiisii caadiga iska dhigaya ma xidhanayo udaygii uu iska ilaalinayaa ciddiyihii iskama gurayo u fiirso cadar ma marsanayo saliid ma marsanayo dufan yani qofkan caadaadkiisii baa laga saaraya uu caadaystay waxyaabaa naftiisa oo jecleed yani xoogaa nooc taqashuf ah yuu naftiisa ku xambaaraya su qofkan loo xusuusiye aakharo labada eh, cadcad markuu xidho waxaa la xusuusinayaa in adduunyadanu ka tegayo oo markaa eh, waxyaabihii adduunka lagu raaxaysanayan uu iskaga dheeraanayo waayahay ma maydhan karaa wuu maydhan karaa qofka muxrimka ah lakin wxuu iska ilaalinaya un saabuunaha udgoon ee carafta leh saabuun caadi hadday jirto oon udgoon lahayn wuu ku maydhan karaa wuxuu akrinayaa un saabuuntan waxyaabay ka koobanta inaysan ku jirin wax udgoon ama cadara madaxiisa uu ku maydhi karaa geedka khatmiga laha khatmigu waa geed saabuunta shabaha xididkiisa wax sida saabuunta o kalea ka soo baxayo xumba leh dadkii hore waxay u isticmaali jireen sida shamboog innaga aan u isticmaalno oo kale marka madaxiisa iyo jirkiisa uu ku meeri karaa geedka khatmiga ah wuxuu idhi maanika labaad isticmaal iib udigilu isticmaalo wey fii owi madadiisu isticmaal badaniya jirkiisa wadahnu shacri ra'si tintii madaxa inuu eh, dhaashado aw lixyati ama garhkii tinteedii inuu markaa mariyo suban walaa yukrahu lama kahado qaslu badanihi jirkiisa inuu maydho warasihi madaxiisa bikhatmiyin geedka khatmiga la yidhaahdo aaliu ka saddexaad waxa weye isaalat shacri tintii inuu zuuriyo aw dufri ama cididii watakmul fidyatu fidyadii waxay ku dhammaystirmaysaa fii alaai shacaraatin saddex tin aw alaaati adfaarin ama saddex cidiyo waladharu waxaa weeye qowlka muctamadka ana fi shacrati tintii halkii tin inay ku sugan tahay mudda acaamin mud cunto ah fi shacratayni labadii tinna muddayni laba mud walilmacduuri qofkii macduurka ahaa ee loo cudurdaaray waxaa u bannaan an yaxliqa tintii inuu xiirto oo wayaftiya fidyo iska bixiyo maxduurka saddexaadi waxa weeyaan buguuri in tintii iska zuuliyo ama ciddidii u zuuliyo haddaba waa ka xaaraan inuu timihii iska jaro ama iska xiro iyo inuu ciddiyihii iska guro waa ka xaaraan timaha waxaa ku soo aroray qowlka ilahi u yihi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu xataa yabluga alhadyu maxillah ilahi wuxuu yihi madaxa iska xirina ilaa hadyigu maxalkiisa ka gaadho macnaa illa ad ka xalaalowdaan waaya ciddiyahana waa loowaxaa looga qiyaas qaatay tintii maxaa yeele tarafuga ku jira ayaa tarafug raaxaysi ayaa ku jira qofki markuu cidiya iska guro waaya fidyadu waxay ku dhammaystirmaysaa weli saddex tin bimacnaa hal tin fidyada ku dhammaystirmayso fidyada lagu sheegay waxaa weeye neefkii neefkii waxaa laga rabaa saddex tin hadduu iska xiiro ama saddex tinuu iska jaro oo xidhiidh ah waayahay ama saddex cidiyood haddii u iska gooyo markaa neef ayaa markaa ku waajibaya qofkii xaajiga ahaa ama muctamirka ahaa maxaa yeelay saddex tin waa aqaluljamc maadaama ilah yuhi walaa taxriquu ru'uusakum ay shacra ru'uusikum tinta madaxiina ha xirina aqaluljamci waxa weyaan waa saddex haddaba saddex hadduu tin iska jaro ama saddex hadduu iska gooyo neef baa ku waajibaya halkii tin hal mud baa ku waajibaya mud caam labadii tin laba mud wuxuu ku uhi walilmacduuri an yaxriq wayafti qofka macduurka ah waxaa u bannaan inuu timi iska xiiro markaana fidyo iska bixiyo qofka macduurka waxa loga jeedaa qof timahani ay dhib ku hayaan maalan qofkani madaxii waxaa ka galay injir baa ka gashay ama wasakh baa ka gashay ama dakar baa madaxa ka soo gaadhay oo tintii in laga xiiro ayuu u baahday marka qofka asaga ah waxaa u bannaan inuu timi iska xiiro isagoo xaaji ah ama muctabar ah isla markaa fidyadii iska bixiyo ilahi wuxuu hi faman kana minkum mariida aw bihi adan min ra'sihi fidyat min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qofkii xanuunsan ama madaxa dhib ku qaba yani madaxu dhib ka hayo maalan injir oo kale fafidya min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waxa laga rabaa fidyo soon ah ama sadaqa ah ama gowrac ah taana sunnadii baa qeexday nabiga calayhi salatu slam muxuu arkay saxaabiga kacb bn cujra radia allahu tacaala canhu oo markaa eh, muxrim ah oo tintiisii ay injiri buuxisay oo tintii ay injiri ka daadanayso dabeetana nabig ur ala slam an yudiika hawaamu ra'sig maa eh, yani injirtii madaxaaga ayaa ku dhibaysa dabeetana wuxuu hi ha yaa rasuul wuxuu faray in uu fidyadan iska bixiyo inuu saddex cisho soomo ama inuu waxa weeye lix miskiin oo mid kasta uu siiyo nisfu saac ama inuu markaa neefka huraco saddexdaasu doorgeliyo wuxuu idhi alraabicu kan afraad ee muxaramaadka ixraamka ka mid ah aljimaacu jimaac weeye watafsudu bihi waxaa ku fasahaadaya jimaacaas alcumratu cumra ayaa ku fasahaadaysa wakadaa saasoo kale alxaju xajkii ayaa ku fasahaadaya qabla taxalluli اlwal xalaloobitaankii koobaad ka hor hadduu jimaacaas ku dhaco waayahay wuxuu ihi wayajibu bihi waxaa ku waajibaya ay bihi ay biljimaaci jimaaci waxaa ku waajibaya jimaaci mufsidka ah xajka ama cumrada fasaahadanaya ninkii waxaa ku waajibaya badanatun ee neef geel ah walmudiyu inuu kusii socdo walmudiyu inuu kusii socdo fii faasidihi xajkii faasidka ahaa ama cumradii faasidka ahayd inuu kusii socdo walqada qada ayaa ku waajibaya wain kaana nusukuhu nusugiisa hadduu doono haba ahaado nusuku waa xajka ama cumradii tadawucan mid sunnaha hadduu doono haba ahaadee inuu soo qalaya waajib ku noqonaysa walasaxu wejka asaxnimada badani waxa wey annahu qallahaasi cala alfawr inuu deg deg yahay wuxuu ku yidhi maxduurka afraad waxa wey jimaac ninku inuu xaaskiisii u tago waa ka xaaraan waaya gabadhiina waa ka xaaraan nafteeda inay makanaysa ninkeeda muxrimka ah hadday doonto iyadoo xalaalba ha ahaato hadduu ninku xalaal yahay ousan muxrim ahayn waa ka xaaraan gabadhiisa muxrimadda ah inuu u tago intaysan xalaaloobin waayahay jimaacan waxaa weeye waa maxduurka ugu weyn maxduuraadkii ixraamka waayo isaga waxaa ka waajibaya fasaadu اlxaji wاlcumra xajkii cumrada ina ku fasahaadaya laakiin maxduuraad kale xajka iyo cumrada toona ma fasahaadiyaan waaya haddaba haddii uu qofkii muctamirka ahaa uu ku dhaco jimaac intuusan xalaaloobin ka hor ee uusan xiiranin tintii waxaa weeyaan waxaa ka buraya cumradiisi cumradiisi way buraysaa maxaa cumrada iyadu ma kala harayso cumrada iyadu ma kala harayso xalaaloobitaan koobaad iyo xalaaloobitaan labaad ma leh laakiin xajka uu kala haraya u fiirso xajka haddii uu jimaaca ku dhaco intuusan xalaaloobitaankii koobaad uusan xalaaloobin xajkiisii wuu burayaa laakiin haddii uu jimaaca uu ku dhaco bacda taxallul awal xalaaloobitaanka koobaad markuu sameeyey kadib xajkiisii ma burayo haddaba qabla taxallul awal xalaaloobitaanka koobaad intuuna samaynin ka hor haddii uu jimaaci ku dhaco xajkiisii wuu burayaa bilijmac culamada arrinkaa isku waafaqsanya marka maxaa ku waajibaya qofkii jimaaci ku dhacay afar shay ayaa ka waajibaya marka koobaad horta waxaa ku waajibaya neef inuu ahdiyeeyo xaramka neef baa ku waajibaya neef geela weliba neef geela ku waajibaya arrinka labaad waxa wey almudiyu fi faasidihi xajkii faasidka aan cumradii faasidka ahayd inuu kusii socdo wal fiirso waxyaabihii xajku kaga duwanaa acmaasha kale ayuu ka mid ahaa in isagoo faasida lagu sii soconaya xajkan hadda faasid weeyaan haddana waa lagu sii soconaya maxaa ilahi wuxu uhi waatimu alxaja walcumrata lilaah xajkii cumrada ilahi u dhammaystira marka ilahay muuse kala qaadin xajkii faasidka iyo kii saxiix ahaa culummo badan oo asxaabta ka mid ahana way fatwoodeen arrinkaas waxaan idhi marka koobaad horta xajkii wuu burayaa hadduu qabla taxalul awal yahay marka labaad neef baa ku waajibaya inuu bixi neef geela marka saddexaad xajkii faasida uu kusii soconaya marka afraad wuu soo qalaynaya xajkii xajkii uu buriyey ama cumre hadday ahaydna cumradii uu buriyey wuu soo qalayn doonaa waayahay bal hadda u fiirso wuxuu hi wain kaana nusukuhu tadawucan xataa haddii nusukaasi uu ahaa tadawuc haddii xajkaasi uu ahaa sunno ama cumradaasi ay sunno ahayd waxaa waajibka ah inuu soo qaleeyo oo maxay waajib u noqonaysa inuu soo qaleeyo maxaa yeelay xajkii cumradu waxay ku waajibayaan bishuruuc qofkii markuu guda galo waajib bay noqonayaan cibaadaad kale waxyaabay kaga duwanaayeen ka mid ahayd marka qalliga ayaa waajib ku noqonaya qallahaasina waa degdeg bu guuri qallahaasi waa degdeg wuxuu hi araabicu kan afraadi waxaa weeye ee maxduuraadkii xaj ka mid a ah, aljimaacu jimaac wayafsudu bihi waxaa ku fasahaadaya oo ku buraya alcumratu cumradii wakada alxaju xajkii baa ku buraya qabla taxalul awal xalaalowitaanka koobaad ka hor wayajibu bihi waxaa ku waajibaya bihi biljimaaci mufsid jimaaci xajka ama cumrada fasahaadiyey badanatu neefkeeda ku waajibaya walmudiyi inuu kusii socdo fii faasidihi xajka ama cumrada kiisa faasidka ah walqada inuu soo kale ayaa ku waajibi doona kaana nusukuhu nusugiisu haba ahaado tadawucan sunno haba ahaadee walasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu qalahaasi cala alfawri deg deg inuu yahay wallahu tacaala aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina muxamed